oo tawaafuq oo ka dhaxeeyo ee markaa aan tacaaruf aysan ka dhaxaynin sababtoo ah sharcigu waa baab alcibaadaat oo tawxiid aluluhiya ayuu gelayaa qadarkuna waxa weeye min qudrat illah waa tawxiid arububiya marka sida tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya ay isu laazimayaan oon tanaaqud uga dhaxaynin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 qadariyada marka ulaan iyo xoogaa kuwa wax yar ka sokeeyay ay leeyihin wafalmajuusiyatu majuusiyada loo nisbeeyo oo majuus shabahay aladiina kadabuu biqadari illahi waa kuwa qadarka alla beeniyey wa in aamanuu haba rumeeyeen biamrihi amarkiisa wa nahyihi nahyigiisa fagulaatun kuwooda xadgudbay ankaru cilma cilmigay inkireen walkitaaba kitaabka iyo qoritaankii wmuqtasidatun kuwooda dhexdhexaysana ankaru waxay inkireen cumuuma mashii'at illaahi mashii'ada alleh caamnimadeeda iyo wa khalqiha asagu wax kastoo addoommada ficilkooda inuu abuuray iyo wa inuu awoodo wa haaulaa'i kuwaan dambana hum lmuctasilatu muctasiladii waaye iyo waman waafaqhum ciddii waafaqdo marka arrintaan si fiican sheekh wuxuu ugu acdeeyey caqidatu oo wuxuu leeyahay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 falmajuusiyatu majuusiyada aladiina kuwii kadabuu beeniyey biqadari illaahi qadarka alle wa in aamanuu biamrihi wanahyi haba rumeeyeene faqulaatuhum kuwooda qulaada xadgudbay ankaru lcilma walkitaab way inkireen wa muqtasidatuhum kuwooda dhexdhexaystana ankaruu waxay inkireen cumuuma mashii'at illaah mashiicada leh caamnimadeeda iyo wa khalqigii alla khalqigiisa ma garatay iyo wa bay inkireen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 sida ilaaha nala doon waxay dhihi jireen in khaalaftu sharcahu faqad waafaqtu qadarahu ayaan ayaan ma faqad waafaqtu qadarahu ayaan waafaqay ee qof walba hadduu iska shabkaxso yidhahdo qadarkii allah waafaqay oo xumida uu qadarka u xujaysto waa sandaqa midda ugu weyn waay sababtoo ah bini aadamka dhaqankiisa adaba kula dhaqmi karin intaad wax kasta iska samayso oo qof aad aflagaadayso oo maaragtay ilmihiisa ku xadgudub ilaaha inuu kugu dulqaato aadam kugu dulqaadan karan qof haddaad xoolihiisa iska qaatid oo ku dacadsa ilmihiisa xaaskiisa oo tira qadarka allaan waafaqay saqiiqadna ma noolaanayso horaa nafta lagaaga jaraya ma garad marka qofkii alla saa ku sameeyan xuduudiisana naarta hore looga koobkabinaya wax yarun baa loo raaxaynaya maaha intii ajashiisa ka dhiman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 ayaa marka malabkii iyo subagkii iyo biyihii macanaa lagu siinayaa marka kaa waxaan kuusoo sheegna dhahay oon kaaga soo dignoon soo radinay waa dadkii ahlu dalaalaadka ahaa qashinkoodii iyo waxay ictiqaadsanaayeen hadda ahlu xaqa waxay ictiqaadsanaayeen u kaaliyo ku leeyahay haddaan ku cabsiinayaa wa amaa ahlulhudaa waalfalaaxi dadka hanuunsan oo hanuunka iyo maaragtay liibaan iyo guusha u saaxiiba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 wa minhum saciid iyo mid dhuroobay ayaa ka mida nacam wa minhum qabiixun waxaa ka mida mid qabiix oo liito oo ficilkiisa uu qabiix yahay ama mawdarkiisa uu qabiix yahay foolxun macnaha wa minhum xasan mid wanaagsan ama mid camalkiisa uu wanaagsan mid camalkiisa uu ka yaadileey ama mid suuraddiisa ay wanaagsantaho qurxaanta iyo mid foolxun nacam wuxuu yidhi shiiku marka wa maca haada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 xabadaanuu kusoo riday ninkii marka cabuurbiradu gashan yahay waa mudi weyse ama qorigaba xabadii ka dhici weysa xabadii haleysa qoriga haleysa xabadii waa dhici weyse waa maanic xabadii inay maanta ma marka ashaacirada markaa aad bay dhinacaas ay maarata si qaaqaraa ugu tagaano waxyaalaha la yaqaano iska inkiraan oo dabka waxba mabduwaba aslanba oo dabkii biyo waa isku mid ay ku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 وما تشاءون إلا an يشاء الله نعم falaysa fi lwujuudi shayun waaxidu yastaqilu bificli الشيء oo macnaa la gaar noqon kara inuu wax sameeyo ila allah waxda qaala tacaala allah wuxuu dhahay wa min kulli shayin shay kasaba khalaqnaa waxaan ka abuuray zawjeen laba iska soo horjeeda lacallakum tadakkaruun inaad waasataan ay fataclamuuna inaad ogaataan anna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 lianna alwaaxida laa yastur canhu ilaa waaxidu waaxidka hal shay keliya ka soo fula kaana jaahilan buu noqona waxay leeyihin ayaga kuwaasi kitaabka maaragtay manhaaju sanu aada uga hadlaana waxay leeyihiin ilaahay hal shayaa ka soo fulay shaygii shay kale kiiki kale kuwa dambaa markays isdalqalay oo waxyaalaha oo koonkan ka abuurmay marka taasina hadda waa un waxaweye waa falsafo waay caqli xun macnaa allah isagaa keligiis waaxid walaa tnain walaa alaaa walaa arbac kullu allay kasoo filin macnaa allah isagaa abuura subxaana wa tacaala laakiin waaxid laa yasur canhu ilaa waaxid ilahi wuxuu min kulli shay khalaqa zawjayn labada zawjiya abuuray iyo aswaaja mukhtalifka labadan zoj labada kaloo zoj labada kaloo zoj labada kaloo zoj intaas kasoo horjeeda mutaqaabilka ayaa abuuray allah subxaana wa marka fikradaas waa fikrad jahli ku dhisan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 in waxyaalaha asbaabtu markay dhacayaan laabudda min imtinaaci ilmawaanic mawaanicdii oo hor istaagayad waa inaysan jirin maanici haddii oo qumo oo shay maanic oo dabiici oo meesha yeelo ama qudralaahi oo mucjiza ay meesha ay timaado markaas xolaas hade waxaweye sababkii wax ma fuli karo waxma ma qaban karo fa naaru naarta allatii qad jacala allahu oo u yeela fiiha ayada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 lan taxriqumaa ma gubayso waqad yudla aljismu waxaa lagu maanta dharoobi karaa bimaa yamnacu ixraaqahu inuu gubto wax maad ka ilaaliyo waxaa jira sheikh alislaam ibnu taymiya kuwa suufiya oo rafaaciya la yidhaahdo a ah, awlihii iska dhigaan waxay dhahayn dabaan gelayna ilaa bahal ay maanta ma arkaysaa ma raha miyuu ahaa mise bahal kale raha miya raha dhacaankiis miya ya ragga xal jamacelidiisa ayay isku maaragtay marka waxa waaye baa waxaan af carabigan ay ku dhahaan xaasilka ama ingiliiska nan conductor ku dhahan waxa aan dabku gudbinayn waxaasay ismarmarinayaan dabkii gelgala oo oliye allaa la leeyahay marka <laughs> marka waxaasoo kale waxaa laha shacwada qofku markuu isticmaalo waxyaalo dabiici ah laakiin dadka uu ku khaldaayo oo kale sida maaragtay kuwii intay usha soo qaataan tababarka ragmad kusoo cijirta waa oliya waa usha ka nexmas usha ku dul socoto xoogaa tababaro soo qaadana maaragta marka ma baraafuun adagoo ismarina marka tabanaabir qofku xala sheekha baraafuunaa ka soco qofku salaam saddex bari baraafuunka guri maa waa oliya allaa laleeyaha marka marka waxyaalahaasoo kale waayo haddii qofku marka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 waqad yudla aljism bimaa yamnacu ixraaqa waxa gubitaanka guba washamsu shamsga alatii yakuunu canha shucaac qoraxda uu shucaaca ku yimaado oo maarata iftiimisa laabudda min jismin waa inay jismi ku dhacdo yaqbalu aqbalaya incikaasa shucaaci caleyh inay shucaaci dib u celiso markaasaa iftiinka u imaanaya ilaa hadda qoraxda marka dhulka ku dhacdo dhulkii iyo maaragtay iyo wixii ka koreeyey iyo dhismooyinkii aqraxdii kusoo dhacaysa markaasay incikaasay soo samayn incikaas markay soo samayso markaasaa uu soo celiso incikaaskaa reflectionka ay soo celiso ah wax lagu arkaayo saa darteed haddaa hadda fayruus guri la dhigto kooban iyo meel baahsan haddaad dhigto isku iftiin maaha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 qofkii amarka fuliya nawaahida ka harana wacdi iyabo iyo khayr loo ballan qaado u leeyahay qofkii awaamirta ku ciyaaroo fuli waayo nawaahiga ku dhacana goodi iyo dhaarti uu leeyahay cadaab loogu dhaarto walciyaadu billahi walaa budda min aliimaan in la rumeeyo waa laga maarmaan bisharci wa huwa aliimaanu in la rumeeyo bilmri wannahyi waalwacdi waalwaciid kamaa bacata lahu bidalika rasulahu ilaahay rusushiisa uu ku soo bixiyaba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 taasuu u maleeya marka sharciga lagama maarmo xataa iska dhaaf aakharadaadee noloshaad adduunyada ugama maaranti walinsaanu qofku mundarun wuxuu u dhibaataysan yahay ilaa sharcin sharci buu u dhibaataysan yahay qaanuun kala helo oo waxaana lagu ogolyahay waxaana kaa xalaal waxaana kaa xaaraama xuquuqdaadaa lagu leeyahay waxaanaad leedahay sharciga u baayay fii xayaati dunya noloshiisa adduunya aakharana iska badhaaf aakharaadka sharci la ku gelaya fa inahu laa budda lahu xalaga maarmaana min xarakatin inuu dhaqdhaqaaq sameeyo qofkii yajlubu biha manfacatahu manfacadiisa ou maaragtay soo jiidan arrintan waxay soo gelaysaa maarata usuulfiqina waa soo gelaysaao oo waxay ka soo gelaysaa daruurada shareecada loo baahan yahay daruurada diinta maanta loo baahan yahay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 intaasaa ku oysay ilaa darsigii meeshii ugu dambaysay oo nihaayadii inta ka soo gaarta ay yaraatay hadda waxaan isku dayaynaa arbacada inuu dhammaado ama sabtiga kale haddii aan ka gaarsi weyno laakiin haddeeraan dhahay waxaan u malaynaa cajaladaan u dhammaystiraynaa ad sababta haddii intaan maalinba afar kale sii godo maalinba shan sii godo alyoom alakhiir yaa u dhammaynaynaa cajalada un marka waa laga fiicanya taas oo kale de waxaa rabnaa barnaamij cilmiya inaan bilaabno oo dalaabatul cilmi cilmi rabta laakiin tajriba alawal haddii lagu fashilmo hadaa shay hayru mushajic kutubaha isku laabta oo kale tari waayo marka macnaheedu nacam allah almustacaan waa kitaabka meela ugu muhiimsaneed oo maaragta yani biyadhaca halkaa leh kaana mafruuq darsiga maalin kastaba dadku inuu ilaa waa maqlay magaalada waa laga dhargay inuu khayrka uu soo ziyaado oo darsiga laga sal gaaro laakiin arrintan sabir xumo aad iyo aada u liidata wa iyadoon akhlaaqiyaadkan aan la iska sixinna waxaweye waa laga fiican yahay sababta waa sukriya bilcilmi wa sukriya bilculamaa maalinta hor maxaa loo soo buuxsaa marka hor maxaa la soo doona shaf intii darsiga rabta ha ku sabarto weli waa darsi usbuuc kasta la akrinaayo oo maaragtay la tiigsanaayo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 walow kuusba ha doonto waa mid wa xarakatin yadfacu biha mudaratan xarako ou dhibka isaga joojiyo xarakadaas oo naxbe waxuu cunaaba ka mid waxuu cunano soo shaqaysto madaradana xataa musquul oo helo iyo meeluu ku xaajo kutubo kaba soo qaad waxaa insaanka ugu dhow iyo wuxuu isku daaweeyey taasaaba ka mid iyo meel darkiisa ku dhaqda iyo waxaas wa sharciguna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 xaariun ee waxnafasha macanaa qofku marka hore wuxuu tahdiidina uu ku murugaya khidadiisiina markaas waxa weeyaan eh, waa camal gelinaa marka khidadiisii waa xaaris waa hammaan nacam saasaa laga wada ilama arrintan hadda maamultaniga iyo doctor caawa baleenaa laga fikera wixii markii laisku habeeyo berri waa la howlgelayaa marka qofka beerta waxaysanaayo qofka maarata baax mushtarigiisa qofka maaragtay xataa dadka geela raacanayo looda berinkee dejisaa xoolahaada say kugu bataa see u dhaqaalaysataa see qoonka uga ilaalisaa untida ishilinta see uga ilaalisaa wuxuu ku fakera maa intaajka ugu badan say ugu badan lahaayeen say uga cayilaayeen lacag fiican ugu soo celin laha say uga caano badan lahaayeen iyadan waa ka dad wa markuu ku fakero haddana berinka fiicano dejina haakada haakada haakada marka nin walba baktiga u baahan yaha qofka been isagu intaa fiican uga saaran lahaa wax ku filan u gelin lahaa yani mar kastaba ama macnay asaaliibta mutawilka ha la yaqaan mayaan la aqooni marxalo kastoo la joogo qof kastaa waa xad wuxuu isku dayayaa manfacada ugu fiican inuu soo gashado oo kadeeyo kabacdaa markaa camalkeeda uu ku dhaqaao nacam hay kama qaala nabiyu sal lau alay wasalam asdaqu asmaai xaarisin wa hammaam sababtoo dabeecada insaankay ka fakeraysaa xaarifna waxa weeye waa midkii wax qabanaya oo qodanayay oo macnaa shaqada camal gelinayay hamaamkana waxawaaye waa midkii murgayay oo maanta khidadka dhisaaya iyo baleenada iyo waxyaalaha dhisaaya wa huwa macnaa qowlihim waaye mutaxarikun biliraada mutakalimiintaada macnaa waxa dhaqaajinaya waxawaaye dal iyo iraadadiisaa dhaqaajinaysa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 yashrabu alkhamra wayasni wayaqtur wayasri wayafcal xoolihiisa hal mara ku qabaanaya naagtiisoo dila ilmihiisoo dila kanoo samayna kullu wada mahaalik waay waa fii beyti ma garan hay marka ayagu waxay ka fakarayaan markii mujtamacu isu yimaado walaahi gaalada dhibkooda badana waxaa waaye yani arrintaa qofki yaqaana mushkiladooda badan waa fii khaasati nafsihi maaha isaga annaga hadda dhibkeenu maxau badan yahay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 dadka xoogaa diintiya la yaqaana soo maaha sagaa diintiisu ilaaliya laakiin shaarici maadaama dowlad cadaalad oo kale nadaamse aysan jirin waa layska hor imaana dulmigi waa badana baynamaa qaalada waa cagsiwa yani waxaad garanaya sheikha inuu cilmiga ijtimaaca uu si fiican u yaqaan waxaana qofka dhul maraa garan kara oo mujtamacaadkii waxyaalahooda mawaasiin maanta maarkaysaa ku sameeya sababtoo ah hadda mujtamacaadka gaalada dhibkooda waxawaaye waa qofka shaksiga daatadiisa maca awlaadu maca ahlu maca iqwaan ma gara ninkii haddoo raba maaratay caruurtiisa maaratay shaqajaanimo ku samaynaya naaftiisii lumiiso dilaaya ayagiibaa isdhacaya ayagiibaa isbaantiinaya isagiibaa isdilaaya marka jaraa'imtooda waxawaaye waa fii nafsi naftoodaa lagu salay marka taa waxay kutusina marka in sharciga keliya aan loo baahnayn in maarata dadka uma marka la mara iyo taraafik iyo calaaqata macaqir adiga fii nafsika calaaqadaad inaad sharci marka u baahanta ma magar taasina waxay daahir ka tahay magarta mujtamaca gaalada iyo wixii gaala halmaala iyo diintii dhaqanka damiir ka fogaado qawaaniintaas dawladda is-ilaalina magarta way ka jiraa in badan yihiin meeshan aan dawladda lahayn muqdisho waxay ka dhigaan meelaha ku mashaakil laabtii way qarinayaan balaayada dhibkooda way qarsanayaan laakiin waxa waaye mashaakilaad boqolaal muqdisho ka daranaysa laakiin maaragtay ma sheegaayan magarata balaayada iyaga waa qarsanaya laakiin adiga waa kukashfinaya magarata siay u muujiyaan meeshan dad hamaj ficlan hamajun hamaj waaye laakiin iyaga laftooda kama hamajin waa liitaan ka daran nacam wa haada qad yacrifu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 beerta haddii maaragtay xiliyaal la abuuro ama wax saas loo abuuro inays waxba dhalaynin haddii xilligaas lagu abuuro saa loo sameynay waxyaalaha waa yaqaana wa bacduhu qaarkiisna yacrifuuna waxay ku garan bilistidlaal inay wax u daliishadaan oo maaragtay adilo iyo qaraaid ay raadsadaan alladii kaasu yahtaduunahu bihi ay ku hanuunayaan bicuquulihim cuquushooda wa bacduhu qaarkood waana midda ugu muhiimsan waaye waxyaalaha ugu muhiimsan waaye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 mid kalaa ka soo jawaab aniga kaalay cunayo qalo waa u imaanaa qaybihiisiiu qaanqaan u goynaa waa isla cunaayaan ilaaba marka dambe oo baqasho bal ninkaa naftiisii la qalayo oo xibnihiisii ku ugu qiimo badnaa hortiisa laysla wada cunaayo kayfa yacrif maa yasluxu lahu kan kale hamajkaa balan waxa uu samaynayo kayfa yacrifaa taase marka waxay ka dhalanayn waa jahliga waxyaalaha aan lagu garan karin ilaa qofka inay barta maaha aan lagu garan karin naam wa fii hada almaqaam arrintan marka waxay calaaqo leedahay arrin kale oo qadarka iyo meelaha looga hadloo la yidhaahdo eh, alxusn waalqubxu alcaqliyo yani caqliga waxa wanaagga iyo wax kalma lagu garan karaa oo nimankan muctasilada iyo ashaaciradu qarafeena dib ay ku taagan yihiin laba qarafo maanta ma arkaysaa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 wax qubxi iyo waxan lama yaqaano sharci baa lagu yaqaana macnaha xikooda wixii sharcigu uu wanaajiyo ayaa wanaagsan waxuu xumeeyey waa xuye waxyaalaha hadda sharcigu oo sharciga ku wanaagsan haddii sharcigu uu bedelo waxay ku leeyihiin xasanay noqonaan waxay waxaa dhici karta ilaahi inuu shirkiga ammaano uu diday acuudu billaah inuu yidhahdo ahlu daacada maanta ma waa la cadaaba ahlu maaratay macaasida waa la jannayna wax maarata qubxiyaa maahan ku leeyahay markaas kule ilaahay subxaana watacaala wax alla wuxuu xigmo kuma dhisna waa maxdulmashiica laba shay sadex yaaca isu leeya kana waa sharci kana sharci maaha laakiin waxay kala bedelan yihiin lama yaakhay haddii muxaramaadka haweenka haddii lagaa xarimo oo qaraabada oo laa yasluxu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 laakiin ma aqaan beri inta imaan doonto mana aqaanaya ma aqri doona beri <laughs>